da waxaa la dhahaa waa nisbatun ila alxashwi wa nisbatun ila alxashwi xashwigana waxaa la yidhaahdaa alxashwu min alkalaam alfadlu aladi laa yuctamadu calayhi hadalka iska dheeraadka ah ee aan la cuskanin ayaa la yidhahda waa hadalka macnaha waxa waya macna la-aanta wax qiimo aan ku fadhiin dadkana waxaa la yidhaahdaa alxashwu min annaas waxaa la yidhahdaa radaalatuhum aladiina laa yuctadu bihim dadka kuwooda aan qiimaha lahayn la tirsanin aan la xisaabsaninoo laguba xisaabtaminba baa xashwiga la yidhahda xashwiga xashwiga waxaa la yidhahda yaani aslanku luqada waa cubidda waay shayga meel ku cuban oo laba shay dhexdooda ku cuban oo uu isaga macnaha wax weeye aan maqsuud weyn ba laga lahay baa xashwiga la yidhahda macno male marka marka xashawiya waxay u leeyihin waa dadaan qiimo lahayn magacaasay ku dhahaan ahlu waxaa kalooy ku dhahaan wajahaalatanna way ku magacaabaan jahalatan oo jahalada maxay ka wadaan marba haddaadan wax falsafayn karaynin oodan falsafadoodi iyo cilmilkalaamkooda iyo caqliyaadkooda aadan aada u sii dhexgelaynin wixii waxa ay dejiseen khilaafsan waa jahaalaad iyo jahli waay saas daraaddeed ba waxay yidhaahdaan yacni wax weeyaan usuushooda iyo qawaaciddooda maxay ku magacaabaan alcaqliyaat alyaqiiniyaat bay dhahaan alcaqliyaat alyaqiiniyaat aldaruuriyaat bay dhahaan nusuustana maxay dhahaan waxay dhahaan naqliyaat alnaqliyaatu laa tufiidu lyaqiin bay dhahaan laa tufiidu lyaqiin maxay ka wadaan qur'aanka axaadiistu yaqiin ma faa'iideeyaan laakiin maxaa yaqiin faa'iideeya falsafadii griiga iyo cilmulkalaamka ka soo jeeda kaasaa yaqiin faa'iideeya adiga qawaaciddooda haddaad marto iyo qaabkay dejisteen waxay ku leeyihiin yaqiin baad gaadho oo maxaad yaqiin gaadhaysa soo kaynu soo marna maaha inay wareereen odayaashoodii ya say u wadeen cimrigooda markay ku dhammaysteen ayagoo wareersanunsoo dib mayna usoo yaaceen ha fakruraazi iyo somayna soo marin fakruraazi iyo shahrastaani iyo baaqillaani iyo raggii cilmulkalaamka galay warkoodu muxuu ugu dambeeyey ha laytanii midtu calaa diini alcajaa'is soo maha alla maan habraha diintooda ku dhinto habraha diintooda habraha diintooda shubahaad ma gelin laa ilaaha ila allahu bay ag taagan tahay falsafana ma taqaano soo maaha hal ilaah baa jira ilaahaasaa la caabudaa laakiin ku dar ka goo sidan yeel falsafo xagga mar yacni qaacido qaacido kale muqadimaad tamhiidaad waxaas ma garanaysa habarta firadii bay ku taagan tahay markuu soo wararo cimrigiisa uu falsafo iyo cilmulkalaam ku soo dhammaaday buu akhiiran buu wuxuu leeyahay allamaan habraha caqiidadooda ku dhinto quluub qalbigiisa shaki baa wada qaatay soo ma jeed marka yacni waxa weeyaan maca daalika waa khudbadii ibliiska oo shaygu isagoo saasay waxay ku magacaabayaan cilmi ku magacaabayaan wixii khilaafsanna jahli bay ku magacaabayaan soo ma jeed saas daraaddeed bay ahlu sunnaha waxay odhanayaan ku magacaabayaan wajahalatan bay odhanayaan lanna qawaaciddoodii iyo falsafadoodii baatilkaayd baynan yayna garanayn bay ka wada wa daahiriyatan bay yidhaahdaan wa daahiriyatan bay ku magacaabaan daahiriyada macnaha waxa weeye nusuusta daahirkeeda unbay ag fadhiyaan wa korka kore un sadxiga kore hoos uma degaan a hoos uma degaan yacni daahirka waa shayga xaggiisa kore waa cumqiga hoose ee nusuusta iyo ta'wiilkeeda ma garanayaan wa saas man tawiilku muxuu yahay tawiilku waa sida ayaga cuquushooda la quman saasay u arkaan daahirka qolo kalaa isticmaasho qolo kalaa cagsigiisa baatinka way cilmulbaatinka cilmiga la dhaho cilmiga cilmubaatinka ama cilmiga laduniga ay yidhaahdaan oo macnuhu uu yahay waxaa jira cilmi aynan rusushuna aqoonin atbaacdooduna aynan aqoonin suufiyada kuwooda sii xag jira baa loo furaa cilmi ladunya la yidhahda rusushuna mayna aqoonin atbaacdooduna ma yaqaanaan laakiin waxaa loo furaa dadka qaarkood baa loo furaa waa cilmiga laduniga ay yidhaahdaan oo ruuxu qalbigiisa isagoo halkan jooga inuu carshiga daalacan karo wax walba ogaan karayo heer uu gaari karaya xataa waajibaadku inay ka dhici karaan salaad iyo soon iyo waxba aan lagu lahayn limaada lianna cilmiladunigii buu gaadhay cilmiladunigii buu gaadhay meel fog bay la tagtay marka waxa weeye halkaa markay galaan oo la yidhaahdo war waxaan ka jooga waxay odhanayaan daahiriyati nicmati daahiriya soo ma nicmati daahiriyatu daahiriyatu ahli sunna waljamaca soo ma mar hadday daahiriyadu tahay baa naskay haystaan oo qur-aanka iyo sunnaday ku dhegan yihiin ta'wiilaadkan faasidka iyo taxriifaadkanna ma qabaan soo daahiriyo saxa maa idinku waxaad doontaan ma ku magacaaba laakiin waa saxsan tahay maanaa ayagu cay ka dhigeen marka wa mushabbihatan bayyay ku magacaabayaan mushabbihatan mushabbihadana waxay ka wadaan markii ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa ahlu sunnuhu ay sugaan baa waxay leeyihiin shabbahtum allaha bikhalqihi waxay dhahayaan markan ahlu soo soomaynaan soo marin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay gacan buu leeyahay soo ma gacanta waxaynu soo marnay ahlu way sugayaan wejigay sugayaan sifaatu daadka sifaatulmacaanigay sugayaan sifaatulafcaalkay sugayaan markay sugaan waxay dhahayaan sugidda sifada waxaa ka laasimaysa in ilaahay khalqigiisa laysku shabahay soo ma sidaas daraaddeed ahlu sunnow nimankan sheeganayow bimujarad aada sifaadka sugteen ilaaha iyo khalqigiisii baa iskaga kiindarmadayoo khalqigii baad ilaahay ku shabahdeen sidaas daraaddeed bay mushabbiha u yidhahdeen allahu istawaa cala alcarshi istiwaha waxaa ka dhalanaya bina xad iyo jiha ka dhalanaysa wa hadihi sifaatu lmakhluuqiin ihbaatu alculuwi waalirtifaac waalistiwaa yastalzim altashbiih waasay leeyihin soo ma jeed ihbaatu اlyadi wاlwajhi wاlasaabic yastalzim altashbiih cinda man ya cinda ahli اlbaطil saas daraaddeed dariiqa ahlusunnaba waxay u waxay u yaqaanaan mushabbihay dhahayaan macnaha magacyadaa ay u isticmaalaan oy ku duraan ayay ka mid tahay magacyadaa faraha badan iyo magacyo kaleetaba way u isticmaalaan ictiqaadan ictiqaadin daraaddeed bay saa u leeyihiin ictiqaadintaasoo minhum ayaga xaggooda ka ahaatay maxay ictiqaadinayaan fii akhbaari rasuuli llahi sal alla alay wasalam rasuulka akhbaartiisa dhexdeeda waxay ictiqaadinayaan annahaa iyadu bimaczilin meel durugsan inay ku sugan tahay canilcilmi cilmiga xaggiisa ka durugsan waxay saa u leeyihiinoo ahlulsunna iyo asxaabulxadiid ay jahalo ugu magacaabayaanoo magacyadaa ugu bixinayaan xunxunka ah waxa weeyaan waxay ictiqaadsan yihiin nimanka saa yeelaya mubtadicadii waxay ictiqaadsan yihiin axaadiida nebigu sal alla wasalam inay meel fog oo cilmiga ka fog inay ku sugan tahay macnaha inayna yaqiin faa'iidaynin cilmi laga faa'iidaysanin danni unbay faa'iidaysaa caqliyaadka yaqiiniyaadka ka horeeya qaciyaadka ay dhahaan wahaakada saasaa halkaasay jeexdeen macnaha dariiqaasay jeexdeen ayib ictiqaadan ictiqaadin daraaddeed oo minhum ayaga xaggooda ka ahaatay ahlulbidaca fii akhbaari rasuulillahi lahi sal ly slam nabiga akhbaartiisa iyo axaadiisda dhexda ay ictiqaadinayaan annahaa iyadu bimacsilin meel durugsan inay ku sugan tahay can alcilmi cilmiga xaggiisa ka durugsan ayb wa anna alcilma iyo ictiqaadinay ictiqaadinayaan anna alcilma cilmigu maa shay inuu yahay yulqiihi uu tuurayo ridayo ashaydaanu shaydaanku ilayhim iyaga uu soo ridayo ah, ilan waxaan shubahaadkan iyo khuraafaadkan iyo falsafadan iyo kalaam cilmulkalaamkan iyo waxani waa min ilqaa'i shaydaan cilmi waxay u haystaan waxaan shaytaanku usoo tuuray ayb wa ana alcilma cilmigu ictiqaadinay ictiqaadinayaan darteed maa shay inuu yahay yulqiihi uu ridayo ashaytaanu shaytaanku ilayhim iyaga xaggooda usoo riday oo maxay ah oo min nataa'iji cuquulihim ah cuquushoodu waxay dhashay ah cuquushii alfaasidati ee fasaadsanay caqligoodii fasaadsanaa wuxuu dhalay ee u soo saaray ah wa wasaawisi suduurihim laabahooda waswaaskee waswaaskoodii ah laabihii almudlimati ee mugdiyowday laabtoodu waa mugdi lianna shaki iyo aljahli iyo kufriyaad iyo inxiraaf baa ka buuxa soo ma laab marka iyadoo dhanba mugdi buuxiyey waswaaskii ka soo baxay weeye waxay cilmiga moodayaan saas way macanaa shaydaanku wuxuu u soo tuuray oo maxay ah min nataa'iji cuquulihim cuquushoodii iyo caqliyadoodu wixii ay soo saartay oo ka soo baxay ah cuquushi alfaasidati ee fasaadsaneed laanna caqliga waa keenu hadda soo ka hor soo sheegnay caqliga iftiinkiisu muxuu yahay ya waa waxyiga soo maynaan soo sheegin ayib maxaan mihaal uga uga dhignay waan mihaalinay ah sida sida ishoo kale isha araggeedoo kale aan ku mihaalinay soo ma isha araggeedu waxaynu soo nidhi nuur mucaakis ah oo ku dhaca inay ishu hesho mooyaane waxba ma arki karto soo saas maa kadaalika caqliga iyo qalbiga bini aadamku xaqa ma garan karo nuurka waxyigu inuu ku dhaco mooye waa saas waay waxaad arkaysa hadda nalkani hadduu damo oo tago innagoo indheheennii inugu yaallaanoo oo dhammaystiran yihiin baanaan hadda waxaana hor yaallaanaan arki soo ma maxaa ishaada ku dhacbay wax aragto ilaan ishii waxba ma gaadhin ya ishu iyadu keligeed iyo iskeed wax ma aragto laakiin waxay wax ku aragtaa iftiin kale inuu ku dhaco kadalika caqligi iyo qalbiga bini aadamku wuxuu xaqa iyo nuurkiisa ku arkaa markuu waxyiga nuurkiisa ku dhaco ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi ijmaacii saxaabadiiyo salafkaa ku dureersaday markuu helo ayuu qalbiga iyo caqligu waxay arkayaan xaqa arkayaan haddiise faraha lagaa qaado lagu yidhahdo adigu isu tali marka dambe adoo xaarka qasanayaa lagu arkay saas way maanaa adoo waxaan macno lahayn uun ku wareegeysanahay lo caabudahayo oo dhagax ku wareegeysanahayo oo yacni waxa weeyaan wax waxaad ku noqoni aan macno lahayn jiirkaad marka dambe caabudaysa sida qolyaha qaarkood jiirka u caabudaa ah, waad la yaabi bini aadamka qaar waxaad arkaysaa wax alla waxay la yaabaan bay caabudaan ah, waxay foolxumadiisa la yaabaan way caabudaan waxay quruxdiisa la yaabaanna way caabudaan ilaahoodu waa waxay la yaabaan adinka hindiya ma tagteen hindiya ya addiyaanaat alfaasida asluhaa hindiya ka timid halkaa waxa yaalla un haddaad aragtaan cibraa idiin soo kordhi marka caqliga bini aadamka inaad leedihiin caqliyaad iyo qaطciyaad iyo nimanyaho aada akhriyaysaan bini aadamkii isku caqlina ma aha caqligiisa haddii lagu sii daayana waa midka keenay dhaguxuu isagu soo qoray iyo dhoobadu isagu soo malmalaasay intuu meel ku tiiriyey inuu yidhaahdo risqi buu ii hayaa waxbuu itarahayaa u sujuudo gacanta u hoorsado war adaaba sameeye berri markuu gaajoodana waxaaba laga yaabaa inuu isticmaalo ah, war ilaahagii baad jijebisay see ilaahay ku gal ah, yani waxa weeyaan qolo waxaa jirta ka mida nimanka la yidhaahdo eh, hunduuska hunduuska sanad walba ilaahooda ugu weyn maxaa la yidhahdo magac buu lahaa ran miyo waxaasaaso kale ah ilaahooda ugu weyn sanad walba waa la soo sameeyaa nimo waxaa soo sameeya bulshada dabaqadooda hoose oo masaakiin ah laakiin farshaxanno ah oo waxyaabahan aada u qori yaqaana baa soo hagaajiya markay soo hagaajiyaan oo iyagu soo sameeyaan waxaa ka iibsanaya hunduuskaa ka gadanaya markii lacagtoodii la siiyo markaa dib dambe umana arki karaan hadday taabtaanna qoortaaba laga jari war anigii shalay soo sameeyey miyaad iga xanibaysaa ii diidaysaayo goormuu wixii isbedelay bimujarad la iibsadoo lala wareegay waa isbedelay sanadku markuu soo wareego oo sanadkii uu dhammaado waxaa laleeyahay waa expire w isaga dhanba bal ilaahay expire adugu garo waktigiisi waa dhammaadaa lagu leeyahay khalaas meel bad a ah, biyay leeyihiin lagu rido biyahaasaa lagu tuurahayaa ku kalaa lasoo samaynaya ilahay baan idinku dhaari bal sakhaafat alcuquul fiiriya waa bini aadam kuwaas bini aadam weeye ilaahay subxaana wa tacaala intuu dadka siiye uu siiyey haddana maca daalika caqligoodu waa tusi waaye waana garan waayeen waxaan masaakiintu soo samaynayse soo qorqorayse soo hagaajinayso seebu wax kuu siin karaa soo wax la yaabla maaha marka waxa weeye waxaanay caqliyaadkan ay sheegayaan nimankani ee ay nusuustii uga tageen wax jiraba maahba caqliga bini aadamka haddii lagu sii daayo isagaa luminaya macnaha saas weyaan wamin wanataai min nataaiji cuquulihim alfaasida wa wasaawisi suduurihim iyo laabahooda waswaasyaalkooda almudlimati ee mugdiga ku jirtay wa hawaajisi quluubihim quluubtooda waxyaalaha kusoo dhaca ah alhawaajis waa jamcu haajis haajiska iyo khaairku waa isku macno haajis iyo khaair waa isku macno waxyaalaha qalbiga bini aadam kusoo dhacdhaca wey maana ayib wa hawaajisi quluubihim qalbiyadooda waxyaalaha kusoo dhacaya alkhaaliyati quluubtii alkhaaliyati ee ka madhnayd can ilkhayri khayr oo dhan ka madhnayd a ah, oo qalbiga haddii khayr oo dhan uu ka madhan yahay maxaa ka soo bixi kara ma khayr baa ka soo bixi kara maya ah, hal xaaraamin iriga xalaala ma dhasha ma dhasho qalbi khayr oo dhan uusan ku jirin mabda' saxa kama yimaado ah, alkhaaliyati ee ka madhnayd can ilkhayri ka madhnayd alcaailati ee madhnayd waxaa le shayun caail idaa kaana khaaliyan alkhaaliya walcaaila waa isku macno ayib waxujajihim iyo xujooyinkooda xagga iyo waxujajihim xujooyinkooda ah bal iskaba dhaafe xujooyin meesha kuma hayaane shubahihim ah, ah bal iskaba dhaafe shubahihim ah shubahdii addaaxidati ee simbirrixanaysay ee buraysay albaailati ee buraysay addaaxida macnaha waxaa laga wadaa daxada shayu baa la dhahaa idaa zalla shaygu markuu simbirraxdo oo lugtu la fakato oo uu meesha ka baxo baa la yidhaahdaa daxda soo ma jeed addaaxidati marka ee simbirixanayseen sugnaanayn albaailati ee buraysay ee baailka ahayd waa shubahaadoo adilo maah xujajna maaha shubahaadka waxaa la yidhaahdaa waa waxa ruuxa isu tusi karaa inuu daliil yahay haddana aan daliil ahayn xuju isaga kaa dhigaya lakin xuja maaha ayb ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeyaan lacanahum allahu alla uu lacnaday oo fa asammahum uu dhega tiray oo wa acmaa uu tiray absaarahum aragyaalkooda kuwaasi dhegahana waa la tiray indhahana waa la tiray waa kuwee waa kuwa ahlulbidaci ahwaadooda intay raaceen haddana asxaabulxadiidkii ahlusunnaha iyo dadkii toosnaa waxaas ku sheegaya waman yuhin illaahu cidduu alla ihaaneeyana famaa lahu uma sugnaanin min mukrimin cid karaamaysa ah. ilaahay subxaana wa tacaala marba hadduu ihaano la maagay oo rabbi subxaana wa tacaala u qadaray oo u qoray wax walba haddii la sameeyo lama hanuunin karayo saas macana waman yuhin illaahu cidduu alle ihaaneeyo famaa lahu uma sugnaanin min mukrimin cid karaamaysa ina allaha alla yafcalu wuxuu falaa maa yashaau wuxuu doono ulaa'ika aladiina lam yurid illaahu an yutahira quluubahum ilaahay subxaana wa tacaala ciduusan doonin qalbigiisa inuu tahiro oo qalbigiisa nadiifiyo sunnada waafajiyo lama kari karo bal ninkan intaa lagu akhrinayo axaadiista nebiga sal alla lay lagu akhrinayo aayadihii qur-aanka lagu akhrinayo haddana ijmaacii selafka lagu akhrinayo oo wadaad dambe oo muta'akhira daba jooga fiir adugu markii la yidhahdo war selafkii baa sidan maray qur-aankii baa sidan axaadiista nebiga sina wuxuu ku leeyahay oo selafka maxaan uga baahannahay selaf maxaaba looga baahan yahay fahamkoodi iyo fiqigoodi iyo ma maxaabaan uga baahannahay wadaad mutaakhiru ag taagay soo ma yani kaa way midka noocaasoo kalea ah way midka inta la lumiyey aan hanuunna la rabin way waxbana deeqi maaya wax taraya ma jiro samictu waxaan maqlay buu uhi imaamku alxaakima baan maqlay abaa cabdillaahi ah alxaafida ee xaafidka ah yaquulu isagoona samictu waxaan maqlay abaa caliyin xusein ibnu caliyin alxaafid shaykhu lxaakim waay ayb yaqulu wuxuu yihi samictu waxaan maqlay jacfar ibnu axmed ibnu sinaan alwaasiti baan maqlay yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay axmed ibnu sinaan alqataan yaquulu isagoo leh laysa ma ahaanin fi dunya adduunyada dhexeeda mubtadicun mid bidcawata bidcoole ma jiro ilaa hadduu jiro wa huwa isagu yubqidu wuxuu nacayaa oo necab yahay ahla alxadiidi ahlulxadiidku necab yahay faida btadaca hadduu bid hadduu bid hadduu bilowdo alrajulu ninku hadduu bidca bilowdo bidca la yimaado nusicad waa la siibaa xalaawat alxadiidi xadiidka macaankiisa ayaa min qalbihi qalbigiisa laga siibaa axmed ibnu sinaan alqataan imaamka hadalkaa iska leh waa nin xaafid oo xujo ah abu jacfarin wasitiy wuxuu ka wariyaa alimaamu shaafici iyo wakiic cabdiraxmaan ibnu mahdi yaziid ibnu haaruun dabaqadaasuu ka wariya isagana waxaa wax ka wariya oo sheekh uu u yahay yacni sitada tirmidi marka laga reebo bukhaari muslim dhammaantood buu u yahay sheekh u yahay waa nin marka waxa weeyaan min a'immati sunna ayuu ka mid yahay wuxuu yidhi laysa ma ahanin fi dunya adduunyada dhexdeeda mubtadicun nin bidcoolo bidcawata ma jiro ilaa hadduu jiro wahuwa isagu yubqidu wuxuu necab yahay ahla alxadiidi buu necab yahay dadka xadiiska wata ma rabo dadka rasuul ilaahay baa yidhi xadiis baa kan ah xadaanaa odhanaya ma rabo waa necab yahay faida btadaca hadduu bidca hadduu bilowdo alrajulu ruuxu ninku hadduu bidco la yimaado uu shay gadaal kala yimaado diinta aan ka mid ahayn nusica waa la siibaa xalaawatu lxadiidi xadiidka macaankiisa laga siibaa min qalbii qalbigiisa meelahaasuu ku wareegeysanaya oo yacni waxa weeyaan cilmi uu akhrisanba waxaa u soo dhowaanaya hadduu soo dhowaado waa hadduu kutubta fiqiga wax ka akhristo saas way macanaa tafsiirkii iyo kutubtii salafkii ay tafsiir ka qoreen iyo bukhaari iyo muslim iyo kutubtii sunnada iyo yani isku taxallujin maayo kutubtii caqiidada ay selafku ka qoreen isku taxallujin maayo hadduu soo dhowaado waa hadduu kutubta fiqiga weliba mukhtasaraadka mutaakhiriintu qoreen waa hadduu u yimaado haddii kale meelahaas qasaa'idda iyo wuxuu ag wareegeysanayaa qasaa'idda iyo culumta luqadda iyo naxwada iyo somaada sarfiga iyo balaaqada iyo kama soo ag fogaanayo xagga hadduu uga soo durko waa hadduu waxoogaa mukhtasaraadka fiqiga ag yimaado laakiin intuu ka soo durko inuu xadiiska soo dhexgalo maya hadduu xadiiska soo dhexgalo xadiiska u akriso uu si sax u akriso waxbuu fahmi lahaa saas way macanaa ayib wa samictu waxaan maqlay buu idhi alxaakima xaakim baan maqlay yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay abulxusein baan maqlay moxamed ibnu axmed inxandali bibaqdaada xaal uu ahaaday ama bibaqdaada ayaan ku maqlay yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay moxamed ibnu saaciil atirmidi yaquulu isagoo leh kuntu waxaan ahaa ana aniga iyo axmed ibnu xasan atirmidi ayaa waxaan ahayn cinda imaami ddiini diintan islaamka imaamkeedii agtiisaan joognay waa imaamkee abi cabdillaahi ah axmed ibnu xambal ah imaamu hada diin waa imaamu ahli الsunna waاljamaca min ala'imati alkibaar a'immadii salafkana waa ka mid laakiin mowqif casiiz ah oo wuxuu leeyahay laqabkaas uu ku mudan yahay in lagu itlaaqo waa mowqifkii markay muctaziladu isku dayday inay ummadda marin habaabiso oo ay diinta baddasho mowqifkiisii uu u xidhnaa intaasoo sano ee loo garaacayay ilaahayna ummadda islaamka uu ku badbaadiyey mowqifkaas ayuu yacni waxa weeyaan ayaa macnaha waxa weye si gooniya loogu xusaa isagoo a'immada kaleeta la mida buu mowqifkaa naadir leeyahay macnaha saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa ilaahay subxaana wa tacaala diinta islaamka wuxuu ku ilaaliyey maalintii carabi ridoodoo nebi maxamed uu dhintay mowqifkii abubakar buu ilaahay diinta ku ilaaliyey maalinkii muctasila ay diinta bedeli gaadhayna ilaahay diinta wuxuu ku xifdiyey mowqifkii imaam axmed buu ku xifdiyey ayaama alfitna waalmixna saas way macnaha ayib cinda imaami diini diinta imaamkeeda agteedaan joognay buu yidhi abi cabdillaahi ah axmed ibni xambal fa qaala lahu wuxuu ku yidhi axmed ibnulxasan baa wuxuu ku yidhi lahooda axmed bay unoqonaysa imaamu axmed wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdillaahi abuu cabdillaahi ow dakaruu waxay sheegeen waa kunyadii imaamu axmed ee abuu cabdillaahi yaa abaa cabdillaahi abuu cabdillaahi ow dakaruu waxay sheegeen libni abi qutaylata waxay u sheegeen bimakkata maka asxaaba alxadiidi bay u sheegeen bimakkata xaal u ibni abi qutayla isagoo maka joogaa waxaa agtiisa lagu sheegay asxaabu alxadiid dadka xadiiska wato ibn abi qutaylahaasi ibn abi qutayla waa ninka la yidhahda yaxya ibnu ibraahim ibnu cuثmaan ibn abi qutayla aلsulami abu xaatim wuxuu le waa iqa ibn xabaan ibn xibbaanna iqaadku ku sheegay wuxuuna sheegay warubama wahima wakhalifa khalafa ninkaasi marka yani waxa weeyaan ayaa waxaa lagu sheegay ibn abi qutaylaha ayaa imaamu axmed waxaa loo sheegay ninkaasaa agtiisa waxaa lagu sheegay baa la yidhi asxaabu اlxadiid faqaala markaasaa wuxuu yidhi asxaabu alxadiidi qawmu suu'in asxaabulxadiidku waa xumaan dadkeed waay waa dad xunxun dad xun weeyaan buui ayib hadalkaasaa imam axmed loo sheegay faqaama markaasuu istaagay axmed ibnu xambal baa istaagay hadalkaa markii loo sheegay buu fadhiga ka kacay walxaal huwa isagu yanfudu uu firdhinayo hurgufayo thawbahu maradiisa maradii buu firdhiyey markaasuu meeshii ka kacay wayaquulu uu leeyahay zindiiq zindiiq zindiiq diin laawe diin laawe diin laawe buu meeshiina waaba ka kacay isagoo marada firdhinaya ayib zindiiqa waxaa la yidhahdaa waa ninka loo yaqaano mulxidka waa kelima farisiya azindiiq waa kelima farisiya laakiin waxay maqaamkeeda joogtaa bimacnaa mulxidka oo kale mulxidka waa ruuxaan diin lahayn saas maana marka waa diin laawe waa diin laawe waa diin laawe sababtu waxa weeyaan xadiidkii nebiga dadkii xambaarsanaa oo dhaxalkii nebi maxamed xambaarsanaa ninka yidhi waa dad xun soo nin xun maaha waa ninaan diin lahayn wa ninaan diin lahayn diin wey macnaha xataa dakala yaquulu isagoo le buu istaagay imaamu axmed faqaama axmed ibnu xambaal baa istaagay walxaal yanfudu oo firdhinayo o hurgufayo thawah maradiisa wayaquulu uu leeyahay zinduuqun wey huwa isagu zinduuqun wey waa diinlaawe zinduuqun diinlaawo wey zindiiqun diinlaawo wey xataa dakhala ilaa uu galay البيت إلى قوي قال يفرق بك معنا هذا بالله توفيق وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وافق سنين مسألة القاضي أبو يعلى وحكم ذا أبو عمر بن عبد البر وحكم ذا الإمام البغوي وحكم ذا أبو الحسن الأشعري غزالي إمام النووي ركفر بضم بحكايو ذي أئمة السلف هذا الله نوع عسي أي كسوغيهن آد بأفر بضيهن لما تركوا بكري مجاهد باكم ذا fudayl ibnu ciyaad baa ka mid a ibnulmubaarak baa ka mid a thawri baa ka mid a abu zurcat araazi baa ka mid a taawus baa ka mida iyo wiilkiisa ibn abiljawza baa ka mid a moxamed ibn masri baa ka mid a alxaariثi yunus ibnu cubayd baa ka mid a ibraahim ibn maysara ka mid a ayuub ibn abi tamiimata asakhtiyaani baa ka mid a alxasan اlbasri baa ka mid a moxamed ibnu siriin baa ka mid a alimaamu axmed malik ibnu anas waxaa ka mid a khaaabi barbahaari hayruhum ajuri wahaakada bal kitaab nin qoray oo culimmadii salafka ka mid oo kutubta sunnada ama caqiidada qeexaysa ahlusalafka inuu ka madhnaado waaba adag tahay kulligood nuquul mustafiida ah baa ka sugan ooy kaga digayaan ahlulbidaca iyo la fadhiisigooda iyo macnaha waxa weye wax ka qaadashadooda ayib masaladu marka waa masale saas waxaan yacni wax weeyaan aan dabageliska hadda saa ugu bixinaynaa masalada aynu u ta'siilinaynaa dad badan baa waxay u qaateen marka la yidhaahdo ahlulbidaca ha layska jiro oo hangool ha layskaga qabto oo ha laga fogaado waxay u qaateen inay tahay nooc ad adayg ah nooc qallayf ah nooc muslimiinta xuquuqdoodii oo lagu tumanaya ah nooc tadaruf ah bay u wara qaateen saas way macanaa masaladu marka waa masale asal leh oo halkaasi ku fadhida wey salka ku haysa way macanaa ayib laakiin waxaa isweydiin leh oo iyadana in wax laga tilmaamo u baahan hajriga iyo goynta ahlulbidaca iyo mucaamaladaa hadda mu'alifku uu tilmaamay ahlu sunnuhuna isku waafaqsan yihiin maqaasid bay leedahay muxuu uga qastayaa shaaricu markii la leeyahay ahlulbidaca qaabka ha loola dhaqo maqaasid dhowr ah ku jirtay leeyihin culimmadu maqsadka koobaadi waxa weeyaan waa cuquuba sharciya lilmahjuur kan laga hijroonayo bidcada ku dhacay ama macsiyada ku dhacay cuquubo iyo yacni waxa weeyaan ciqaab la ciqaabayo wey nooc ciqaab ah oo la ciqaabayo wey sida maalan waxa weeye dunuubta qaarkoodba xuduud shareecadu u dejisay oo ruuxii sinaysta la yidhi maalan waxa weeyaan ha la jeedlo hadduu muxsan yahayna ha la dilo ruuxii waxada la yidhi gacanta ha laga gooyo yacni muxaaribkii la yidhi maaratay isagana macanata mucaamalo gooniya kadaalika ruuxu hadduu macsiyo ku dhaco bidca ku dhaco waa tacsiir nooc tacsiir ah. nooc edbin ah isagaa macnaha wax weeyaan yacni waxa weeyaan waa maqsad maqaasid sharcada ka mid waxaa ka mid maalan mucaamalada noocaasa maqaasidda ku jirta waxaa ka mid taxdiiru lmuslimiina min alwuquuci fi lbidaci waalmacaasi muslimiintaa di looga digayaa oo marka la go'doomiyo oo lala fadhiisan waayo oo la fogeeyo waxay digniin u tahay mowqifkaasi muslimiintii bay digniin u tahay diintoodii iyo caqiidadoodaa la ilaalinaya saas way macnaha ayib waxaa kaleeto oo maqaasidda ka mida yacni waxa weye taxjiimu intishaari اlbidca bidcada faafideeda baa la xakamaynaya waa la afjaraya maxaa yeele ninkii bidcada ku dhacay hadday bulshadii ka go'do oo la cadaadiyo ilan bulshadu sideedaba hadday kaa go'do lagula mucaamulan waayo waa nooc ciqaab awey ah isma hayn kartid marka dambe waa inaad uun adoo ordahayo soo noqoto ood tidhaahdo waa noqday wixii waa iska daayey wa illaa waxa weeye bulshada cadaadiskeeda ma hayn kartid ah, haddii la yidhahdaa laga aamuso ciqaab ka darani ma ay jirto alla subxaana wa tacala saddexdii nina laga aamusay muxuu ka cabire ah. وضاقت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم dhulkiina waa ku cidhidhiyey naftooni waa ku cidhidhiyeen tale saas macna dhulkiina waa ku cidhidhiyey isagoo waasaca oo dhilkii waxba uusan iska bedelin baa iyaga dhulkii ku cidhiyey wuu qaadi laay naftoodiina way ku cidhiyeen ila bini aadamka noolida alla nooshahay iyo wada socodkan iyo wada joogan iyo mucaamaladan iyo sheekadan iyo la fadhiisigan iyo haasawahan iyo waxana bini aadamku ku dhaqan yahay sidiisaba haddii inta meel lagugu xidho meel inta lagugu xidho oo qol lagu geliyo waxaad rabto dhan halkaa lagugu diyaariyo laakiin aan laguu imaanin lagula sheekaysanin lagula hadlin ma noolaan kartaa maalinta dambe adoo faraha taagtaagahayo oo xidigaha tirinahayo unbaa lagaa soo saari shaki bale marka xakamayntani waa nooc nooc waxaa ku jira yacni waxa weeye ta'diibaa ku jira bidcadaa faafideedana waa macnaha waxa wey waa la xakamaynaya waxaa kaloo iyadan ku jirta qamcu lmubtadic wa zajrihi waxaa madaxa laga garaacaya oo la sajrinayaa ruuxa bidcada ku dhacay dadka kalena cibray u tahayoo waa la iska jiraya ninkii godka ku dhacay haddii nin walba arko qaabka loola dhaqmayso oo laga carari maayo saas way macana marka waxaa ku jira muhiimaddu waxa weeye waa nooc ruuxa markuu qabo cudur cudur markuu qabo cudurka uu qabana uu yahay cudur dadka u gudbaya maxaa lagu sameeya ya karantiil baa lagu sameeya soo maa ah, muhimaddu marka waxa weeye mubtadica waa in la karantiilo ilan waxa weeyaan cudurka uu qabo ee faafaya ee bulshada gelaya yaa ka khatarsan ruuxa ama macnaha waxa weeyaan tiibijada qaba ama cudurrada khatartae faafaya qaba waxaa ka khatarsan mubtadica cudurka uu qaba uu bulshada gelinaya leanna kaasi shirkii bini aadamka unbuu dhibayaa laakiin kani muxuu gubayaa cudurkiisu wuxuu jiro ku radayaa diintii iyo caqiidadii in la fahmaa marka loo baahan yahay maqaasida shareecadu ay ka leedahay mubtadicada iyo dadka cusaada sidaa ha loola dhaqmo marka la leeyahay maqsuudka iyo maqaasidda markii la fahmo wax badan baa ruuxa ka dhadhacay oo ruuxu wuxuu taagnaanayaa oo dadka maxaasaa loogu gelayaa sheekh idinku kaalay aada adkidinaa qaliybkani muxuu naxariistii iyo rifqigii iyo dhimrintii diintu aawey halkaasuu maraya macana ayib waxoogaa adaygaas waa loo baahan yahay marka sheekhu marka yani waxa weye usushaasu ka hadlayaa mar kale ayuu kusoo noqon doonaa insha allahu tacala oo marada masalada dib usoo celin doonaa yani waxa weye ahlulbidaca iyo mucaamaladooda ayib hajriga marka dadka laga hijroodo iyo goynta la gooyo waa noocyo hajrigu waa noocyo nooc waxaa la yidhaahdaa hajru sayi'aat inaad dunuubta ka tagto hajri baa la yidhahdaa wاlmuhaajiru man haajara maa naha allahu canhu soo maa hajru sayi'aat waa noocun min alhajri hajriga laakiin dadka cusaada iyo mubtadicada laga hijroonayaay mar waa tacziir saan sheegnay oo nooc tacziiraa ah jira edbin ah yani waxa weeyaan cadaadis ah ayb noocna waxaa la yidhahdaa alhajru alwiqaa'i baa la yidhahdaa alhajru alwiqaa'i oo macnaheedu waxa weeyaan adiga laftaada yaad isaga baqaya mubtadican shubahaadkiisa iyo waxyaaluhuu sheegayo in qalbigaaga ay ku dhacdo dhegtaadu qaadato diintaadii khatar ay gasho siduu sheegay alimaamu alajuri wuxuu leeyahay dadka inta badan lumay inta badan dadka lumay markaan fiiriyey laba sababood baa sabab u ah ama middood masaa'il aan in la baadhbaadhaba ahayn yay qaarkood baadhisteedii ku fogaadeen markaasay ku lumeen sida masaa-ishan ilaahiyaadka la yidhahdo kaleeto qaarna dadka ahlulbidaca oo layska ha layska jiro la yidhi bay la fadhiisteen la saaxiibeen la socdeen markaasay sabab u noqotay inay lumaan saas way macanaha labadaas sababood baa markaan baadhay yaan arkay buu yidhi inay u badan tahay sababta dadka lumisa macnaha marka yacni isjiridda inaad adigu isjirto oo shubahaadkooda ka cararto oo la fadhiisigooda ka cararto oo dhegaysigooda aad ka cararto waxaa ku jira hajriga la yidhaahdo alhajru alwiqaa'i alhajru alwiqaa'i waa isjiridoo ka hortag waay waa ka hortag waa mid macnaha waxa weeye talaalka la dhaho oo haba u dhowaaninoo iskaba ilaaliba marka alaa isu baqay marna ummaddaa looga digaya hajriga qayb labaad baa jirto qaybtaasi waa hajriga diinigaa markuu yahay hajrigaa diiniga ah ama mubtadicii baa lagu tacsiirayaa ama ummaddii baa looga yacani wax weye inay iska jirto la rabaa ama adigii adigiibaaba lafahaaga uga baqaya diin ahaan hajriga noocaasi saddex beri iyo ka badan iyo intii maslaxo loo arko iyo weligiiba waa jiri karaa hajri waxaa jira sababtaad uga hijrootay ay noqon karto sabab dunyawi ah liistislaaxi amrin dunyawi waxaad rabtaa inaad hajrigiisa ku hagaajiso arrinuun adduunyada la xidhiidha oo diinta aan lug ku lahayn saas way macnaha diinta aan lug ku lahayn maalan xaq kaa ah wuu ku xumeeyey wuu kugu xadgudbay meel buu kaaga dhacay hajriga saa ku yimaadee sababtaasi ay keentay markaa aan diin calaaqa la lahayn asagu saddex beri inuu ka bato waa xaaraan saddex habeen laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa halaaث yaltaqiyaani fayacridu haada wayacridu haada ma banaana saddex beri ka badan leanna saddexdaa beri maxaa loogu talagalay saddexdaa beri waxaa loogu talagalay inaad soo cadho baaba'sataan cadho waayeel waa la beriisaa ma dhihi jir ya cadhada waa la beriisiiyaa cadhadu markay barido waxoogaa kullamaa wakhti ay qaadato waa isa sii beddelaysaa waa sii baaba'aysaa soo ma saddexda beri marka waxaa loo qabtay waxa weeyaan haddii la yidhaahdo hadda markaad isku dhacdeen haddaba isku soo boodo heshiiya hadde weli kacdoon baa jira soo loo heshiinaya soo ma soo inay baashi yaro qabowda maaha saddexda beri qaboojin baa loogu talagala marka wixii ka dambeeya maya laakiin waa goorma waa hajrigu hadduu yahay liamrin dunyawiyin amaa hadduu hajrigu yahay liamrin diiniyin hadduu yahay wuu jiri karaa waa kaas hadda laga hadlayo wey macnaha kaas laga hadlayo nusuustuna ay kusoo aroortay taa iyadaa wey macnaha ayib waxaynu intaa ku daraynaa xajriga sharcigiihi shuruud buu leeyahy shuruudiisa waxaa kow ka ah waa in ikhlaas iyo ilaahay dartii uu kaa yahay waa inayna meesha soo gelin hawan nafsi iyo xadu nafsi waa inayna meesha soo gelin xasad baa ku haya xasad baa ku haya oo ruuxan waxaabaad uga xun tahayba nicmada ilaahay uu siiyey baad u quudhi laada markaasaa waxaad ku soo gabanaysaa oo naftaadu ku leedahay maya waa mubtade axkaamii mubtadicadaad ku dureerinaysaa ma baa tahay marka ya khaa'in magaca diinta ku adeeganayaa tahay soo ma waa in marka ikhlaas ay tahay oo atmaacu nafsi iyo hawa nafsi waa inayna meesha ku jirinayna ayna shaqo ku lahayn shardiga labaad waa mutaabaca waa inaad raacdo dariiqii nebiga sal alla alay wasalam iyo salafka dariiqoodii oo hajrigaagu uu noqdo hajri waafaqsan shareecada waafaqsan ee hajri khaldan oo shareecada garab marsan waa inuusan noqonin labadaa shardi markii la helo oo midna uu yahay almiisaanu aldaahir midna uu yahay almiisaanu albaatin labadaa marka la helo buu hajrigu hajri sharciga noqonaya saas way macanaa waa inuu mowqiciisii sharcigana dhaco isla markaana qasadkaagi iyo niyadaadu waa inay tahay maqsadkii sharciga inaad xaqiijiso naftaaduna waa inayna wax dheefa meesha ku lahayn markaasaa hajrigu hajri sharciga noqonaya haddii kaleeto wax badan baa ruuxa iskaga qasmaya macna ayb وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية بشكل adiga muhimadda waxaa la doonayaa inaad fahanto oo mas'aladan markaynu ka hadlayno doonaya inaynu fahanno sida sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah ardaygiisii ibnulqayim alimaamu shaatibi iyo culimmada sunnada oo mas'aladan ka hadashay siay mas'aladan hajru mubtadica waxa ay ku xidhan tahay hoos tegaysa oo qeyd u noqonaya qaacidadii ahayd almasaalix waalmafaasid hajrigooda iyo goyntooda maxaa maslaxa oo ka ratibmaysa ama maslaxa adiga diintaada usoo noqonaysa ha noqoto ama maslaxo muslimiinta diintooda u noqonaysa ha noqoto ama maslaxo isaga laga hijroonayo laftiisaba u noqonaysa ha noqoto maxaa maslaxoo ka dhalanaysa maxaase mafsado oo ka iman karaysa hadday mafaasiddu badan tahay markaa hajrigu ma bannaana hadday masaalixdu badan tahay markaa hajrigii ama wuxuu noqonayaa waajib ama mustaxab buu noqonaya wahaakada waa in qadiyad walba marka miisaankeeda goonigaa la siiyo oo ictibaaraad fara badan mas'alada la geliyo ka waxaa ka mid a dawaabidda loo baahan yahay marka mas'aladan oo kaleeta la tadbiiqinayo masalada la yidhahda taxqiiqu taxqiiqu taxqiiqulmanaad maxaa la yidhahdaa taxqiiqulmanaad waxa weeye nusuustaas iyo aqwaasha salafka ee mas'alada ku saabsan iyo meesha aad u deliishanayseed saarayso waa inay iswaafaqsan yihiin oo isleeyihiin waa qadiya muhima jiddan haddiise laakiin adiga ruuxaad isnacdaanba iyo ruuxaad iskhilaaftaanba iyo kaad isku dhacdaanba iyo kaad wax isla garan weydaanba aad u isticmaasho nusuustii iyo qawaaciddii ahlulbidaca lagula mucaamaloon jiray ma saxsan tahay markaa aayaddaa deliishanaysa waa sax xadiiskaa deliishanaysa waa sax aqwaasha saxaabada iyo salafkaa deliishanaysa waa sax laakiin maxaa khaldan meeshaad u deliishanaysaa khaldan waa masale muhima taxqiiqu lmanaad baa la yidhaahdaa waxaad deliishanaysa iyo meeshaad u deliishanaysa waa inay isleeyihiin haddaan taa la helin dhibka maanta joogaa imaanaya mubtidicadii bidcadooda la hubay ee bidcadoodu xaqiiqiga ahayd bal bidcadoodu ay muqalladada ahayd baa dadkii sunnada iyo ahlu sunnihii baa waxay u deliishanayaan nusuustii ku soo aroortay ahlulbidaca qaabkii loola mucaamaloon lahay soo ma saas wey waxay buu daldalayaa nusuustan uu akhrinayo isagay ku fadhidaa oo ku dabaqmaysa isaguna xaggee u wadaa qolo kaluu la raadsanaya qolo kaluu ku garaacaya soo ma jeed waa in marka waxa weeyaan la hubiyo waxaad daliilinayso iyo meeshaad u daliilinayso inay iswaafaqsan yihiin oy isku dabaqmayaan waa daabit muhima ah waay daabitka labaadii waxa weeyaan waa in yacni bidcada lafteeda bidcada lafteeda baan isku mid ahayn bidcadu waa kala gedisanta ictibaaraad kala gedisan iyo axwaal kala gedisan bay leedahay maalan bidcadu mar waxay noqotaa bidca mukafira oo diinta lagaga baxo iyo mid hayru mukafira iyo midaan diinta lagaga bixin tacaamulka iyo mucaamaladu waa kala gedisanta waxaa ka mid a maalan ruuxa bidcada ku dhacayo mubtadica ah inuu yahay mustatir iyo inuu yahay muclim bibidcatihi nin qarsoon oo bidcadiisa la dhuudhuumanaya iyo nin bannaanka ula soo baxay mucaamaladu waa kala gedisantahay kan isaga uun qalbiga ay ugu jirtee la dhuudhuumanaya munaafiqiinta kama gedisumnaya shekh islam ibnu taymiya waa uun yacni waxa weeye mucaamaladii munaafiqiinta un kan laakiin muclanka ahee bannaanka soo dhigtay mucaamaladiisa waa ka gedisnaanaysa waxaa la fiirinayaa ninkan bidcada ku dhacay ma mujtahid baa oo isagaa bidcada a bilowday mise waa muqallid oo dad uga horreeyey unbuu iska raacaya waa dameeridhaan raacday waa kala gedisan yihiin labaduba waxaa ka mid a maalan ictibaaraadka yacni waxa weeye ruuxani maa musirun calaa bidcatihiba mise waa zallatu caalim ma ruux bidcadiisa ku madax adag oo ku ad adag baa mise waa nin uun hal mar ay ka dhacday oo markaa zallatu caalim baa la odhanaya ayadana waa axwaal ictibaaraad kala gedisan wey waxaa ka mid ah ictibaaraadkeeda kala gedisana in la fiiriyo u baahan ruuxa mubtadica ah, in uu yahay ruux khayr badan oo sunno raac badan laakiin bidca ay ka dhacday ama ku dhacay iyo ruux khayr laa waa inuu yahay sida sheikh ulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullaahi uu leeyahay ruuxa waxaa laga yaabaa inay ku kulanto bidcatun wa sunna macsiyatun wa taaca kolba macsiyada iyo bidcada uu ku dhacayna waa lagaga beri noqon taacada iyo sunnada uu hayana waxaa lagu siinayaa walaa lagu siinaya waa ka gedisan yahay markan isagu nin isagoo dhanba bidca meermeersan ah iyo nin sunno u badan laakiin bidca ku dhacay ama ay ka dhacday waa kala duwan yihin waxaa ka mid a ah maalan amaakintu waa kala duwan tahay meel bidcadu ku xoog badan tahay sunnaduna ku tabardaran tahay iyo dadkeedu iyo meel sunnadu ku xoog badan tahay bidcaduna ku tabar daran tahay isku xugun ma qaadanayso isku qaab loola mucaamaloon maayo markii dadka ahlu sunnihii ay ay meeshay ku xoog badan yihiin mubtadicada iyo ahlulbidaca waa in la qamciyo laga hijroodo lala fadhiisanin hangool dheer lagu qabto waay laakiin haddayba iyagii xoog badan yihiin oo meeshaba iyagu haystaan haddaad ka tagto ood macnaha waxa weye duurkaagaa marto maxaa isbeddelaya wax maslaxa amaadan ah xaqiijinin wax mafsada an amaadan dafcin yakhtalif waxaa ka mid maalan sida sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi iyo keyrkii ay leeyihiin yacni waxa weeyaan dadka hijiroonaya laftooda ee mubtadicada ka hijiroonaya yakhtalifu amruhum biikhtilaafi quwatihim wa dacfihim mar waa xoog badan yihiin qaab bay ula mucaamalanayaan ahlulbidaca mar waa laga xoog badan yaho way tabar daran yihin qaab qaabka ka gedisan bay ula mucaamaloonayaan mar walbana mas'aladu waxay u khuduucaysaa mas'alatu almasaalix waalmafaasid hajriga aada hijroonayso hadduusan maslaxada uu xaqiijinayo iyo mafsadada uu keenayo ay mafsadadiisu badan tahay marka wuxuu noqonayaa wax bannaan maya ma bannaananayo markaa ma bannaananayo bal markaasi inaad yacni waxa weeye u tagto oo la doodo ood yacni waxa weeyaan wax u sheegto oo xujada ku oogto yay markaa u baahantah yay markaa u baahantah markaad awood leedahay ood cadaadin karayso oo macnaha waxa weye aada xoog leedahayna waa ka gedisnaanaysaa wahaakadaa dawaabid noocaasoo kale abay mas'aladu yay leedahay u baahan tahay ma aha in axkaamta meel ku dabaqmi karaysa meel kaloyna ku dabaqmi karin in la saaro maaha meel walba waa in wadcigeeda khaas ka ah miisaankiisa la siiyo usuushaasi waa qaa'im laakiin taطbiiqa usuusha marka loo yimaado meel walba wadcigeeday leedahay hada huwa alfiqhu sidaas daraaddeed baa ninka ibnulqayim caleyhi raxmat ullah wuxuu yidhi wuxuu yidhi ninka maalan hal mas'alo hal xugum un meel walba saaraya meel walba dhulkii oo kala gedisan xaaladihii oo kala gedisan asagu halkaa xugun buu meel walba la taagan yahay oo ku dabaqaya wuxuu yidhi wuxuu la mid yahay nin dhakhtar ah oo dabiib ah oo hal daawo uun dadkao dhan ku wada daaweynaya fasaad intee leeg buu ninkaasi geysan karaa ya midka t tibijada qaba kiniini buu siiyaa kiniini wuu kaa siiyey buu kan kasarka qaba siiyaa aidiska midka qaba isla kiibuu siiya ya midka qufacayo hargegba qaba isla kiibuu siiya hal daawuu dadkao dhan u wada qora ninkaasi fasaadka uu jidhka u geysan kara caafimaadka dadka waxaa ka khatarsan buuhi wadaadka hal fatwo uunku meel walba ku dabaqaya iyadoo axwaashii kala gedisanta soo saas maa fiqigu wuxuu keenayaa meel walba wadcigeeda khaaskaabay leedahay fii kulli mas'ala markii laga hadlayo tacaamulku wuxuu noqonayaa wadcigeedaas iyo qeydka oo ah maxaa masaaliixa maxaa se mafaasida fiqiga xaqiiqiga kaa isagaa wey macnaha sidaas weyaan wacalaamaatu lbidaci calaa ahliha daahiratun baadiyatun buuri sheekhu warka adiga markaad soo gebagabayso dadku masaladan marka la joogo waa saddex qaybood waay saddex qaybood darafaani wa wasat daraf wuxuu leeyahay yacni mas'aladan sideedaba maba qababa mas'aladan oo dhan buuba ka soo horjeedaa oo wuxuu leeyahay taxta shacaaraat mukhtalifa taxta shacaar maala atasaamux ta'liifi اlquluub jamci اlkalima nabdi الshuduud wالtadaruf nabdi الtacasub alinsaaniya shacaaraadkaasuu adeegsanayaayo war dadkan bidcada ama macsiyada ku dhacay ha la zajriyo oo ha laga hijroodo maba qababa asalkaas wuxuuba u arkaaba nooc qallafsanaan iyo diin xumo iyuuba u arkaaba macna dadka qaarkood waa saas dadka qaarkood asalka dhan bayba inkirsan yihiin xataa kuwa ducaada ka mid ah. xataa kuwa ducaad ah baa asalka diidan saas maana oo waxay ku leeyihiin muslimiintu maanta yani waxa weeyaan yani xoog dadka gaala haysata awdaacdoodu kan weeye yani waxa weye hal nin walba hala hala keeno shiiciga keena suufiga keena khuraafiga keena mushriga keena soo ma jeed khaarijiga keena qadariga iyo keena wahaakada adiga waxa weeyaan waxba ha ka tegin waxba ha ka tegin asalkaas aynu hadda adiladiisa soo sheegnay bay qoladaasi ka soo horjeedaan xarakaadka qaarkood baa ka mid ayib qolana waa qolada cagsigood oo ghuluwi iyo xadgudub bay ku sameeyeen mas'aladanoo cid kasta oy iskhilaafaan mas'aladay isku khilaafaan noocay dooniba ha noqotee waxay u isticmaalaan mucaamalatu ahlibidac bay ku xukumaan waa qolada shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah majmuucu alfataawaga uu kaga hadlayo mujalladka labaatan iyo sideedaad safxada laba boqol iyo labaiyo toban wuxuu leeyahay qowmun jacaluu dalika caaman faاstacmaluu min alhajri waalinkaari maa lam yu'maruu bihi waa qolo caam ka dhigtay oo hajriga iyo inkaarka waxay u ist waxay isticmaaleen waxaan la amrin bay isticmaaleen markaasay waajibaad ku dumiyeen mustaxabaad bay ku dumiyeen meelaan loogu talagelin bay u isticmaaleen qolona waa qoladaasoo darafka kaley joogaan qolada saddexaad iyoyihi wa diin ullaahi wasatun bayna alghaali fiihi waاljaafi canhu wاlxasanatu bayna asayi'atayn بين سيئة الإفراط وسيئة التفريط سمجد لو وضع قولي مدبط درف تغي أهل السنة والجماعة مذهب كودة محان كوغين الوسطية أصل كان ويتطبيقين يان وين الرميسين لكن مركي تطبيقين يان ضوابطي سي شرعي هابي كو تطبيقين يان ماشي أولها بين الساريان لو وضع قولنا من دماء سمجد adiga marka waxaa la doonayaa horta in aad garato si aan lagu luminin oo aan karkaarka lagu weydaarinin waxaa la doonayaa bal horta inaad ogaato yacni waxa weeyaan طariiqu ahli الsunna waاljamaaca kitaabka sunnada manhajkii salafka mas'aladan maxay ka qabeen xaqa markaad garato dadkiisaad garanaysa dadkiisa markaad garatana laguma khaldi karo oo laguma tisi karo dadkii sunnadu inay ahlulbidac yihiin waana garan tadbiiqa iyaga la saarayo nusuustani inuu khaldan yahay way kuu soo bixi laakiin goormaad waa markaad garanayso dariiqii ahlusunna aada garanayso haddaadan garanaynin kolba qoladii ku hesho unbaa ku kaxaysanay soo ma kolba qoladii caami maxaa caami loo yidhi bay dhahan culimadu caami waxaa caami loo yidhi waa indhala yahayoo kolba ninkii usha u qabtuu raacaa bay dhaha adiga waxa weeyaan kol boqolaa ku baxaysan mid baa meel kugu qufulanayo wuxuu ku leeyahay wixii dariiqadayda ka soo hadhay waa mubtadico mucaamaladaasana lagula mucaamalooda wixii gruubkayga ka soo hadhay waa mubtadico mucaamaladaasana lagula mucaamalooda rag baad u xidhan tahay leanna waxa weye ma garanaysid miisaankii asalka aha ma garanaysid mar haddii miisaankii aad ka dhacsan tahay kolba wadaadka wax kuu laqinayo unbaad uun yani waxa weye ra'yigiisa ku soconayso wahaakada maxaa keenay in maalan waxa weye nin kasta oo manhaj munxarifa wato inay dad u xidhxidhnaadaan oo koox ay meel ugu xidhnaato maxaa keenay soo aqoon ma keena aqoon keentay saas daraaddeed xaqa garo dadkiisa adaa garan doonay qaacidadu waa saas intaadan shakhsiyaadka ku tacalluqin xaqa garo miisaanka garo dadkiisa waad garan laguma khaldayo marka maana taasaa la doonaya man ayib sheekhu muxuu yidhi marka waa calaamaatu lbidaci bidcada calaamooyinkeedu calaa ahlihaa ehelkeeda korkooda daahiratun mid muuqata weeye baadiyatun oo muuqata daahira iyo baadiya waa isku macno calaamada ahlulbidac iyo astaantoodu korkooda ayay ka muuqataa oo iska caddahay macnaha wa adharu aayaatihim calaamooyinkooda midda ugu muuqasho badan astaamahooda dheh wa adharu aayaatihim astaamahooda midda ugu muuqasho badan wa calaamaatihim iyo calaamadahooda midda ugu muuqasho badani shiddatu mucaadaatihim la colloobidooda adaygeeda iyo daraanshaheeda wey ay la colloobaan lixamalati akhbaari اnabiy sal lla alay slam nebiga akhbaartiisa dadka xambaarsan ay la colloobaan ayb waxtiqaarihim iyo xaqiridooda lahum ay xamaladii akhbaarta ay xaqiraan wa tasmiyatihim iyo magacaabidooda iyaahum iyaga ay ku magacaabaan xashawiyatan waxaan macno iyo qiimo toona lahayn wa jahalatan kuwa aan waxba garanayn wa daahiriyatan kuwa daahiriye ah wa mushabbihatan iyo kuwa mushabbiha ah kuwa ilaahay khalqigiisa ku shabaha astaamaha ahlulbidaca buu sheekhu meeshan ka galay ahlulbidaca maxaa lagu gartaa calaamooyinka ahlubidaca lagu garto waxa weeye waa calaamada ugu muuqasho badan ee ugu caddaansho badan waxa weeyaan in ay necab yihiin weliba nacaybkooduna aada u daran yahay ay necab yihiin dadka xambaarsan axaadiista iyo akhbaartii nebiga sal alla alay slam waxay necab yihiin asxaabu alxadiid asxaabu alxadiid oo ah macnaha dadka aqoonta iyo fiqhiga iyo dhaqanka u leh axaadiida rasuuli illahi sal lla alay slam dadkaasay necab yihin aada bay u necab yihin haddii waxay maqlaan waxay ugu necab yihin in la yidhaahdo ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala rasuulkiisaa yidhi nebi maxamed baan ka haynaa xadaanaa xadaanaa fulaan can fulaan can fulaan can rasuuli illahi sal alay slam asxaabu rasuuli illaahi baa yidhi salafkii baa yidhi a'immadii waaweynaa baa yidhi waxay maqlaan kaasaa ugu daray maba maqli karaan maxay rabaan inay maqlaan ya falsafay rabaan falsafo aflaaduun iyo arasto wuxuu yidhi arasto iyo aflaaduun yacni waxa weeyaan waa falaasifadii griega waxaasay rabaan ibnu sina iyo xallaaj iyo ibnu sabciin iyo waxay yidhaahdeen warkaasay rabaan waxaan arki jirnay soomaalidu say dhahay waxaan arki jirnay waxaanu maqli jirnay waxaanu soo gaadhnay waxaa loo badan yahay waxaas yarna waa dhidhi maqla ah. Ah, saas way maana intaasaa lagu wareegeysanaya lama rabo in la maqlo ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh waa necab yihiin dadka mabda'a watana ee waxooda dhan ku salaysan yahay ma daliil ah, ma daliiluso lama dhibsanin wadaadadii waa dhibsadeen ma daliiludan ay macnaha waxa way dhalinyaradu wataan maxaa la rabaa waan riyooday inuu dhaho haye waad riyootay riyadaa laga aqbalaya waa lagu dhaqmaya ah, waxaan rabaa wuxuu rabaa inuu yidhaahdo xaddaanii qalbii can rabbii qalbigaagaa ii warramay oo rabbiguu iiga warramay oo see kuugu warramay yaa ku soo gaadhsiiyey ma rabo su-aashaa lama weydiin karo soo ma jeed saas daraaddeed col bay leeyihiin dadka xamalatu alakhbaar axaadiista nebiga sal ly slm dadka xambaarsan waxaa soo gelaya halkaa falaasifada waxaa soo gelaya mutakalimiinta waxaa soo gelaya ahlu dariiqooyinka cid kasta oo dariiqa xadiidka iyo sunnada ka baxday dadka waxay ugu necab yihiin dadka axaadiista nebiga xambaarsan salawatu rabbi waslamu caleyh ahlulbidac oo dhan astaantoodu taas wey maanaa way ka siman yihiin arrintaa iyada ayb wa calaamaatu lbidaci bidcooyinka yacni waxa weeye astaam calaamadaheeda calaa ahlihaa ehelkeeda korkooda daahiratun mid muuqata weeye baadiyatun oo macnaha waxa weeye muuqata wa adharu aayaatihim astaamahooda ta ugu muuqasho badan iyo wa calaamaatihim calaamadahooda ta ugu muuqasho badanna shiddatu mucaadaatihim la colloobiddooda adaygeeda iyo daraanshaheeda wey yay la colloobayaan lixamalati akhbaari nabiyi sal lla lay slm nebiga axaadiistiisii akhbaartiisa kuwa xambaarsan ee fahansan ee ku dhaqmaya faafinaya kuwa nacaybka ay u hayaan waxtiqaarihim iyo xaqiridooda lahum ayaga ay xaqiraan waaba yasayaanba waaba yasayaanba wadaadkan xadaanaada ku hay xadaanaa xadaanaa bukhaari buu akriya muslim buu akriya waxay ku leeyihin warkan muxuu sheegay wadaadkana waxbaba la soconinba muxuu ogyahay aa lagu leey muxuu ogyahay wadaadkan muxuu garanaya jaahil waa adduunkaba waxba kalan soco kalama socdo war hadduu axaadiistii nebiga xambaarsan yahin qur-aankiina xambaarsan yahin maxaa ka maqan waxtiqaarihim iyo xaqiridooda lahum ayaga ay xaqirayaan wa tasmiyatihim iyo magacaabidooda iyaahum iyaga ay ku magacaabayaan xashawiyatan bay ku magacaabaan waa magacyadii hore ilaa iyo haddana ahlulbidacu way isticmaalaan alxashawiya haddaad maqasho ahlulbidacoo isticmaalaya iyo kutubta ahlulbidaca waxaa la dhahaa waa nisbatun ila alxashwi nisbatun ila alxashwi xashwigana waxaa la yidhaahdaa alxashwu min alkalaam alfadlu aladi laa yuctamadu calayhi hadalka iska dheeraadka ah ee aan la cuskanin ayaa la yidhahda waa hadalka macnaha waxa weya macna la wax qiimo aan ku fadhiin dadkana waxaa la yidhaahdaa alxashwu min annaas waxaa la yidhahdaa radaalatuhum aladiina laa yuctadu bihim dadka kuwooda aan qiimaha lahayn in la tirsanin aan la xisaabsanin oo laguba xisaabtaminba baa xashwiga la yidhahda xashwiga xashwiga waxaa la yidhahdaa yacni aslanku luqada waa cubidda wa shayga meel ku cuban oo laba shay dhexdooda ku cuban oo uu isaga macnaha wax weeye aan maqsuud weynba laga lahay baa xashwiga la yidhahda macno male marka marka xashawiya waxay u leeyihin waa dadaan qiimo lahayn magacaasay ku dhahaan ahlu sunnaha waxaa kalooy ku dhahaan jahalatanna way ku magacaabaan jahalatan oo jahalada maxay ka wadaan marba haddaadan wax falsafayn karaynin oodan falsafadooda iyo cilmilkalaamkooda iyo caqliyaadkooda aadan aad u sii dhexgelaynin wixii waxa ay dejiseen khilaafsan waa jahaalaad iyo jahli waay saas daraaddeed ba waxay yidhaahdaan yacni wax weeyaan usuushooda iyo qawaaciddooda maxay ku magacaabaan alcaqliyaat alyaqiiniyaat bay dhahaan alcaqliyaat alyaqiiniyaat aldaruuriyaat bay dhahaan ah. nusuustana maxay dhahaan waxay dhahaan naqliyaat annaqliyaatu laa tufiidu lyaqiin bay dhahaan laa tufiidu lyaqiin maxay ka wadaan qur'aanka axaadiistuu yaqiin ma faa'iideeyaan laakiin maxaa yaqiin faa'iideeya falsafadii griiga iyo cilmulkalaamka ka soo jeeda kaasaa yaqiin faa'iideeya adiga qawaaciddooda haddaad marto iyo qaabkay dejisteen waxay ku leeyihiin yaqiin baad gaadho o maxaad yaqiin gaadhaysa soo kaynu soo marna maaha inay wareereen odayaashoodii ya say u wadeen cimrigooda markay ku dhammaysteen ayagoo wareersan unsoo dib mayna usoo yaaceen ha fakruraazi iyo somayna soo marre fakruraazi iyo shahrastaani iyo baaqillaani iyo raggii cilmulkalaamka galay warkoodu muxuu ku dambeeyey ha laytanii midtu calaa diini alcajaa'is soo mahayn ha alla maan habraha diintooda ku dhinto habraha diintooda habraha diintooda shubahaad ma gelin laa ilaaha ila allahu bay ag taagan tahay falsafana ma taqaano soo maaha hal ilaah baa jira ilaahaasaa la caabudaa laakiin ku dar ka goo sidan yeel falsafo xagga mar yacni qaacido qaacido kale muqadimaad tamhiidaad waxaas ma garanaysaa warto fidradii bay ku taagan markuu soo wararoo cimrigiisa uu falsafo iyo cilmulkalaam ku soo dhammaaday muakhiiran bu wuxuu leeyahay allamaan habraha caqiidadooda ku dhinto qulub qalbigiisa shaki baa wada qaatay soo ma jeed marka yacni waxa weeyaan maca daalika waa khudadii ibliiska oo shaygu isagoo saasay waxay ku magacaabayaan cilmi ku magacaabayaan wixii khilaafsanna jahli bay ku magacaabayaan soo ma jeed saas daraaddeed bay ahlu sunnaha waxay odhanayaan ku magacaabayaan wajahalatan bay odhanayaan leanna qawaaciddoodii iyo falsafadoodii baatilka ahayd bayna yayna garanayn bay ka wada wa daahiriyatan bay yidhaahdaan wa daahiriyatan bay ku magacaabaan daahiriyada macnaha waxa weeye nusuusta daahirkeeda unbay ag fadhiyaan waay korka kore un sadxiga kore hoos uma degaan a ah, hoos uma degaan yacni daahirka waa shayga xaggiisa kore wa cumqiga hoose ee nusuusta iyo ta'wiilkeeda ma garanayaan waay saas way macanaha ta'wiilku muxuu yahay ta'wiilku waa sida ayaga cuquushooda la quman saasay u arkaan daahirka qolo kalaa isticmaasho qolo kala cagsigiisa baatinka way cilmulbaatinka cilmiga la dhaho cilmiga cilmubaatinka ama cilmiga laduniga ay yidhaahdaan oo macnuhu uu yahay waxaa jira cilmi aynan rusushuna aqoonin atbaacdooduna aynan aqoonin suufiyada kuwooda sii xag jira baa loo furaa cilmi ladunya la yidhahda rusushuna mayna aqoonin atbaacdooduna ma yaqaanaan laakiin waxaa loo furaa dadka qaarkood baa loo furaa waa cilmiga la duniga ay yidhaahdaan oo ruuxu qalbigiisa isagoo halkan joogo inuu carshiga daalacan karo wax walba ogaan karayo heer uu gaarhi karaya xataa waajibaadku inay ka dhici karaan salaad iyo soon iyo waxba aan lagu lahayn limaada lianna cilmi ladunigii buu gaadhay cilmiladunigii ladunigii cilmi baatinkii buu gaadhay meel fog bay la tagtay marka waxa weeye halkaa markay galaan oo la yidhaahdo war waxaan ka jooga waxay odhanayaan daahiriyati nicmati daahiriya soo ma nicmati daahiriyatu daahiriyatu ahli sunna waljamaca soo ma mar hadday daahiriyadu tahay baa naskay haystaan oo qur-aanka iyo sunnaday ku dheggan yihiin ta'wiilaadkan faasidka iyo taxriifaadkanna ma qabaan soo daahiriyo saxa maa idinku waxaad doontaan ma ku magacaaba laakiin waa saxsan tahay macana iyagu cay ka dhigeen marka wa mushabbihatan bayyay ku magacaabayaan mushabbihatan mushabbihadana waxay ka wadaan markii ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa ahlu sunnuhu ay sugaan baa waxay leeyihiin shabbahtum ullaha bikhalqihi waxay dhahayaan martan ahlu sunnaha soo maynaan soo marin allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay gacan buu leeyahy soo ma gacanta waxaynu soo marnay ahlu sunnuhu way sugayaan wejigay sugayaan sifaatu daadka sifaatulmacaanigay sugayaan sifaatulafcaalkay sugayaan markay sugaan waxay dhahayaan sugidda sifada waxaa ka laasimaysa in ilaahay khalqigiisa laysku shabbahay soo ma sidaas daraaddeed ahlu sunnow nimankan sheeganayow bimujarad aada sifaadka sugteen ilaahay iyo khalqigiisii baa iskaga kiindarmadayoo khalqigii baad ilaahay ku shabbahdeen saas daraaddeed bay mushabbiha u yidhahdeen allahu istawaa cala alcarshi istiwaha waxaa ka dhalanaya bina xad iyo jiha ka dhalanaysa wa hadihi sifaatu lmakhluuqiin ihbaatu alculuwi waalirtifaac waalistiwaa yastalzim altashbiih waasay leeyihin soo ma jeed ihbaatu اlyadi wاlwajhi wاlasaabic yastalzim altashbiih cinda man ya cinda ahli اlbaطil saas daraaddeed dariiqa ahlusunnaba waxay waxay u yaqaanaan mushabbihay dhahayaan macnaha magacyada ay u isticmaalaan oy ku duraan ayay ka mid tahay magacyadaa faraha badan iyo magacyo kaleetaba way u isticmaalaan ictiqaadan ictiqaadin daraaddeed bay saa u leeyihiin ictiqaadintaasoo minhum ayaga xaggooda ka ahaatay maxay ictiqaadinayaan fii akhbaari rasuuli llahi sal alla alay wasalam rasuulka akhbaartiisa dhexdeeda waxay ictiqaadinayaan annahaa iyadu bimaczilin meel durugsan inay ku sugan tahay can ilcilmi cilmiga xaggiisa ka durugsan waxay saa u leeyihiinoo ahlulsunna iyo asxaabulxadiid ay jahalo ugu magacaabayaan oo magacyadaa ugu bixinayaan xunxunka ah waxa weeyaan waxay ictiqaadsan yihiin nimanka saa yeelaya mubtadicadii waxay ictiqaadsan yihiin axaadiida nebigu sal alla lay wasalam inay meel fog oo cilmiga ka fog inay ku sugan tahay macnaha inayna yaqiin faa'iidaynin cilmi laga faa'iidaysanin danni unbay faa'iidaysaa caqliyaadka yaqiiniyaadka ka horreeya qaciyaadka ay dhahaan wahaakada saasaa halkaasay jeexdeen macnaha dariiqaasay jeexdeen ayib ictiqaadan ictiqaadin daraaddeed oo minhum ayaga xaggooda ka ahaatay ahlubidaca fii akhbaari rasuuli lahi sal ly slam nebiga akhbaartiisa iyo axaadiisda dhexda ay ictiqaadinayaan annahaa iyadu bimacsilin meel durugsan inay ku sugan tahay can alcilmi cilmiga xaggiisa ka durugsan ayb wa anna alcilma iyo ictiqaadinay ictiqaadinayaan anna alcilma cilmigu maa shay inuu yahay yulqiihi uu tuurayo ridayo ashaydaanu shaydaanku ilayhim iyaga uu soo ridayo ah, ilan waxaan shubahaadkan iyo khuraafaadkan iyo falsafadan iyo kalaam cilmulkalaamkan iyo waxani waa min ilqaa'i shaydaan cilmi waxay u haystaan waxaan shaytaanku usoo tuuray ayib wa ana alcilma cilmigu ictiqaadinay ictiqaadinayaan darteed maa shay inuu yahay yulqiihi uu ridayo ashayaanu shayaanku ilayhim iyaga xaggooda uuriday usoo riday oo maxay ah oo min nataa'iji cuquulihim ah cuquushoodu waxay dhashay ah cuquushii alfaasidati ee fasaadsanay caqligoodii fasaadsanaa wuxuu dhalay ee usoo saaray ah wa wasaawisi suduurihim laabahooda waswaaskee waswaaskoodii ah laabihii almudlimati ee mugdiyowday laabtoodu waa mugdi lianna shaki iyo aljahli iyo kufriyaad iyo inxiraaf baa ka buuxa soo ma laab marka iyadoo dhanba mugdi buuxiyey waswaaskii ka soo baxay weeye waxay cilmiga moodayaan saas way macanaa shaydaanku wuxuu u soo turay oo maxay ah min nataa'iji cuquulihim cuquushoodii iyo caqliyadoodu wixii ay soo saartay oo ka soo baxay ah cuquushii alfaasidati ee fasaadsaneed lanna caqliga waa keennu hadda soo kor ka hor soo sheegnay caqliga iftiinkiisu muxuu yahay ya waa waxyiga soo maynaan soo sheegin ayib maxaan mihaal uga uga dhignay waan mihaalinay a sida sida ishoo kale isha araggeedoo kale aan ku mihaalinay soo ma isha araggeedu waxaynu soo nidhi nuur mucaakis ah oo ku dhaca inay ishu hesho mooyaane waxba ma arki karto soo saas ma kadaalika caqliga iyo qalbiga bini aadamku xaqa ma garan karo nuurka waxyigu inuu ku dhaco mooye waa saas waay waxaad arkaysa hadda nalkani hadduu damo oo tago innagoo indhaheennii inugu yaallaan oo dhammaystiran yihiin bannaan hadda waxaana hor yaallaanaan arkay soo ma maxaa ishaada ku dhacmay wax aragta ilan ishii waxba ma gaadhine ya ishu iyadu keligeed iyo iskeed wax aragto laakiin waxay wax ku aragtaa iftiin kale inuu ku dhaco kadalika caqligi iyo qalbiga bini aadamku wuxuu xaqa iyo nuurkiisa ku arkaa markuu waxyiga nuurkiisa ku dhaco ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi ijmaacii saxaabadiiyo salafkaa ku dureersaday markuu helo ayuu qalbiga iyo caqligu waxay arkayaan xaqa arkayaan haddiise faraha lagaa qaado lagu yidhahdo adigu isu tali marka dambe adoo xaarka qasanayaa lagu arkay saas way maanaa adoo waxaan macno lahayn uun ku wareegeysanahay lo' caabudahayo oo dhagax ku wareegeysanahayo oo yacni waxa weeyaan wax waxaad ku noqoni aan macno lahayn jiirkaad marka dambe caabudaysa sida qolyaha qaarkood jiirka oo caabuda ah, waad leeyahay bini aadamka qaar waxaad arkaysaa wax alla waxay la yaabaan bay caabudaan ah, waxay foolxumadiisa la yaabaan way caabudaan waxay quruxdiisa la yaabaanna way caabudaan ilaahoodu waa waxay la yaabaan adinka hindiya ma tagteen hindiya ya addiyaanaat alfaasida asluhaa hindiya ka timid halkaa waxa yaalla un haddaad aragtaan cibraa idiin soo kordhi marka caqliga bini aadamka inaad leedihiin caqliyaad iyo qaطciyaad iyo nimaya oo akhriyaysaan bini aadamkii isku caqlina ma aha caqligiisa haddii lagu sii daayana waa midka keenay dhaguxuu isagu soo qoray iyo dhoobaduu isagu soo malmalaasay intuu meel ku tiiriyey inuu yidhaahdo risqi buu ii hayaa waxbuu itarahayaa u sujuudo gacanta u hoorsado war adaaba sameeye berri markuu gaajoodana waxaaba laga yaabaa inuu isticmaalo <laughs> ah, war ilaahagii baad jijabisay saa ku gal ah, yani waxa weeyaan qolo waxaa jirta ka mida nimanka la yidhaahdo eh, hunduuska hunduuska sanad walba ilaahooda ugu weyn maxaa la yidhahda magac buu lahaa ran miyo waxaasaaso kale ah ilaahooda ugu weyn sanad walba waa la soo sameeyaa nimo waxaa soo sameeya bulshada dabaqadooda hoose oo masaakiin ah laakiin farshaxanno ah oo waxyaabahan aad u qori yaqaana baa soo hagaajiya markay soo hagaajiyaan oo ayagu soo sameeyaan waxaa ka iibsanaya hunduuskaa ka gadanaya markii lacagtoodii la siiyo markaa dib dambe umana arki karaan hadday taabtaanna qoortaaba laga jari war anigii shalay soo sameeyey miyaad iga xanibaysaa i diidaysaay goormuu wixii isbedelay bimujarad la iibsado oo lala wareegay waa isbedelay sanadku markuu soo wareego oo sanadkii uu dhammaado waxaa laleeyahay waa expire wey isaga dhanba bal ilaahay expire adugu garo waktigiisi waa dhammaadaa lagu leeyahay khalaas meel bad a biyay leeyihiin lagu rido biyahaasaa lagu tuurahayaa ku kalaa lasoo samaynaya ilahay baan idinku dhaari bal sakhaafat alcuquul fiiriya waa bini aadam kuwaas bini aadam weeye ilaahay subxaana wa tacaala intuu dadka siiye uu siiyey haddana maca daalika caqligoodu waa tusi waaye waana garan waayeen waxaan masaakiintu soo samaynaysee soo qorqoraysee soo hagaajinayso seebuu wax kuu siin karaa soo wax la yaab ah marka waxa weeye waxaanay caqliyaadkan ay sheegayaan nimankani ee ay nusuustii uga tageen wax jiraba maahba caqliga bini aadamka haddii lagu sii daayo isagaa luminaya macnaha saas weyaan min nataaiji cuquulihim alfaasida wa wasaawisi suduurihim iyo laabahooda waswaasyaalkooda almudlimati ee mugdiga ku jirtay wa hawaajisi quluubihim quluubtooda waxyaalaha ku soo dhaca ah alhawaajis waa jamcu haajis haajiska iyo khaairku waa isku macno haajis iyo khaair waa isku macno waxyaalaha qalbiga bini aadam kusoo dhacdhaca wey maana ayib wa hawaajisi quluubihim qalbiyadooda waxyaalaha kusoo dhacaya alkhaaliyati quluubtii alkhaaliyati ee ka madhnay can ilkhayri khayr oo dhan ka madhnay a ah, oo qalbiga haddii khayr oo dhan uu ka madhan yahay maxaa ka soo bixi kara ma khayr baa ka soo bixi kara maya ah, hal xaaraamin iriga xalaala ma dhasha ma dhasho qalbi khayr oo dhan uusan ku jirin mabda saxa kama yimaado ah alkhaaliyati ee ka madhnayd can ilkhayri ka madhnayd alcaailati ee madhnayd waxaa la shayun caail ida kaana khaaliyan alkhaaliya walcaaila waa isku macno ayib wa xujajihim iyo xujooyinkooda xagga iyo wa xujajihim xujooyinkooda ah bal iskaba dhaafe xujooyin meesha kuma hayaane shubahihim ah, ah bal iskaba dhaafe shubahihim ah shubahdii addaaxidati ee simbirixanaysay ee buraysay albaailati ee buraysay addaaxida macnaha waxaa laga wadaa daxada shayu baa la dhahaa idaa zalla shaygu markuu simbirraxdo oo lugtu la fakato oo uu meesha ka baxo baa la yidhaahdaa daxda soo ma jeed addaaxidati marka ee simbirraxanayseen sugnaanayn albaailati ee buraysay ee baatilka ahayd waa shubahaadoo adillo ma ah xujajna maaha shubahaadka waxaa la yidhaahdaa waa waxa ruuxa isu tusi karaa inuu daliil yahay haddana aan daliil ahayn xuju isaga kaa dhigaya lakin xuja maha ayib ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeyaan lacanahum allahu alla uu lacnaday oo fa asamahum uu dhega tiray oo wa acmaa uu tiray absaarahum aragyaalkooda kuwaasi dhegahana waa la tiray indhahana waa la tiray waa kuwee waa kuwa ahlulbidaci ahwaadooda intay raaceen haddana asxaabulxadiidkii ahlu sunnaha iyo dadkii toosnaa waxaas ku sheegaya waman yuhin illaahu cidduu alla ihaaneeyana famaa lahu uma sugnaanin min mukrimin cid karaamaysa ah, ilaahay subxaana wa tacaala marba hadduu ihaano la maagay oo rabbi subxaana wa tacaala uu qadaray oo u qoray wax walba haddii la sameeye lama hanuunin karayo saas way macana waman yuhin illaahu cidduu alla ihaaneeyo famaa lahu uma sugnaanin min mukrimin cid karaamaysa ina allaha alla yafcalu wuxuu falaa maa yashaau wuxuu doono ulaa'ika aladiina lam yurid illaahu an yutahira quluubahum ilaahay subxaanahu wa tacaala ciduusan doonin qalbigiisa inuu tahiro oo qalbigiisa nadiifiyo sunnada waafajiyo lama kari karo bal ninkan intaa lagu akhrinayo axaadiistii nebiga sal lla alay waslam lagu akhrinayo aayadihii qur-aanka lagu akhrinayo haddana ijmaacii selafka lagu akhrinayo oo wadaad dambe oo muta'akhira daba jooga fiir adugu markii la yidhahdo war selafkii baa sidan maray qur-aankii baa sidan axaadiistii nebiga sina wuxuu ku leeyahay oo selafka maxaan uga baahannahay salaf maxaaba looga baahan yahay fahamkoodii iyo fiqigoodii ma maxaabaan uga baahannahay wadaad mutaakhiru ag taagay soo ma dar yani kaa way midka noocaasoo kalea way midka inta la lumiyey aan hanuunna la rabin way waxbana deeqi maayaan wax wax taraya ma jiro samictu waxaan maqlay buu uhi imaamku alxaakima baan maqlay abaa cabdillaahi ah alxaafida ee xaafidka aha yaquulu isagoona samictu waxaan maqlay abaa caliyin xusayn ibnu caliyin alxaafid shaykhu lxaakim waay ayib yaqulu wuxuu yihi samictu waxaan maqlay jacfar ibnu axmed ibnu sinaan alwaasiti baan maqlay yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay axmed ibnu sinaan alqataani yaquulu isagoo leh laysa ma ahaanin fi dunya adduunyada dhexdeeda mubtadicun mid bidcawata bidcoole ma jiro ilaa hadduu jiro wa huwa isagu yubqidu wuxuu nacayaa uu necab yahay ahla alxadiidi ahlulxadiidku necab yahay faida btadaca hadduu bid hadduu bid hadduu bilowdo alrajulu ninku hadduu bidca bilowdo bidca la yimaado nusicad waa la siibaa xalaawat alxadiidi xadiidka macaankiisa ayaa min qalbihi qalbigiisa laga siibaa axmed ibnu sinaan alqataan imaamka hadalkaa iska leh waa nin xaafid oo xujo ah abu jacfarin wasitiyi wuxuu ka wariyaa alimaamu shaafici iyo wakiic cabdiraxmaan ibnu mahdi yaziid ibnu haaruun dabaqadaasuu ka wariya isagana waxaa wax ka wariya oo sheekh uu u yahay yacni sitada tirmidi marka laga reebo bukhaari muslim dhammaantood buu u yahay sheekh u yahay waa nin marka waxa weeyaan min a'imati sunna ayuu ka mid yahay wuxuu yidhi laysa ma ahanin fi dunya adduunyada dhexdeeda mubtadicun nin bidcoolo bidcawata ma jiro ilaa hadduu jiro wahuwa isagu yubqidu wuxuu necab yahay ahla alxadiidi buu necab yahay dadka xadiiska wata ma rabo dadka rasuul ilaahay baa yidhi xadiis baa kan ah xadaanaa odhanaya ma rabo waa necab yahay faida btadaca hadduu bidca hadduu bilowdo alrajulu ruuxu ninku hadduu bidco la yimaado uu shay gadaal kala yimaado diinta aan ka mid ahayn nusica waa la siibaa xalaawat lxadiidi xadiidka macaankiisa laga siibaa min qalbii qalbigiisa meelahaasuu ku wareegeysanaya oo yani waxa weeyaan cilmi uu akhrisanba waxaa u soo dhowaanaya hadduu soo dhowaado waa hadduu kutubta fiqiga wax ka akhristo saas way maanaa tafsiirkii iyo kutubtii salafka ay tafsiir ka qoreen iyo bukhaari iyo muslim iyo kutubtii sunnada iyo mm, yani isku taxallujin maayo kutubtii caqiidada ay selafku ka qoreen isku taxallujin maayo hadduu soo dhawaado waa hadduu kutubta fiqiga weliba mukhtasaraadka mutaakhiriintu qoreen waa hadduu u yimaado haddii kale meelahaas qasaa'idda iyo wuxuu ag wareegeysanayaa qasaa'idda iyo culumta luqadda iyo naxwada iyo somaa sarfiga iyo balaaqada iyo kama soo ag agfogaanayo xagga hadduu uga soo durko waa hadduu waxoogaa mukhtasaraadka fiqiga ag yimaado laakiin intuu ka soo durko inuu xadiiska soo dhex galo maya hadduu xadiiska soo dhex galo xadiiska u akriso uu si sax u akriso waxbuu fahmi lahaa saas way maana ayib wa samictu waxaan maqlay buu yihi alxaakima xaakim baan maqlay yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay abulxusein baan maqlay moxamed ibnu axmedin xandali bibaqdaada xaal uu ahaaday ama bibaqdaada ayaan ku maqlay yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay moxamed ibnu saaciil atirmidi yaquulu isagoo leh kuntu waxaan ahaa ana aniga iyo axmed ibnu xasan atirmidi ayaa waxaan ahayn cinda imaami ddiini diintan islaamka imaamkeedii agtiisaan joognay waa imaamkee abi cabdillaahi ah axmed ibnu xambal ah imaamu hada diin waa imaamu ahli الsunna waاljamaca min ala'immati alkibaar a'immadii salafkana waa ka mid laakiin mowqif casiiz ah oo wuxuu leeyahay laqabkaas uu ku mudan yahay in lagu itlaaqo waa mowqifkii markay muctaziladu isku dayday inay ummadda marin habaabiso oo ay diinta baddasho mowqifkiisii uu u xidhnaa intaasoo sano ee loo garaacayay ilaahayna ummadda islaamka uu ku badbaadiyey mowqifkaas ayuu yacni waxa weeyaan ayaa macnaha wax weye si gooniya loogu xusaa isagoo a'imada kaleeta la mida buu mowqifkaa naadir leeyahay macnaha saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa ilaahay subxaana wa tacaala diinta islaamka wuxuu ku ilaaliyey maalintii carabi ridowdo nebi maxamed uu dhintay mowqifkii abubakar buu ilaahay diinta ku ilaaliyey maalinkii muctasila ay diinta bedeli gaadhayna ilaahay diintan wuxuu ku xifdiyey mowqifkii imaam axmed buu ku xifdiyey ayaam alfitna waalmixna saas way macnaha ayib cinda imaami diini diinta imaamkeeda agteedaan joognay buu yidhi abi cabdillaahi ah axmed ibnu xambal fa qaala lahu wuxuu ku yidhi axmed ibnulxasan baa wuxuu ku yidhi lahuda axmed bay unoqonaysa imaamu axmed wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdillaahi abu cabdillaahi ow dakaruu waxay sheegeen waa kunyadii imaamu axmed ee abu cabdillaahi yaa abaa cabdillaahi abu cabdillaahi ow dakaruu waxay sheegeen libni abi qutaylata waxay u sheegeen bimakkata maka asxaaba alxadiidi bay u sheegeen bimakkata xaal ahaaday ibni abi qutayla isagoo maka joogaa waxaa agtiisa lagu sheegay asxaabu alxadiid dadka xadiiska wato ibn abi qutaylahaas ibn abi qutayla waa ninka la yidhahda yaxya ibnu ibraahim ibnu cuثmaan ibn abi qutayla aلsulami abu xaatim wuxuu le waa iqa ibn xabaan ibn xibbaanna iqaadku ku sheegay wuxuuna sheegay warubama wahima wakhalifa khalafa ninkaasi marka yani waxa weeyaan ayaa waxaa lagu sheegay ibn abi qutaylaha ayaa imaamu axmed waxaa loo sheegay ninkaasaa agtiisa waxaa lagu sheegay baa la yidhi asxaabu اlxadiiث fa qaala markaasaa wuxuu yidhi asxaabu alxadiidi qawmu suu'in asxaabulxadiidku waa xumaan dadkeed waay waa dad xunxun dad xun weeyaan buuhi ayib hadalkaasaa imaam axmed loo sheegay fa qaama markaasuu istaagay axmed ibnu xambal baa istaagay hadalkaa markii loo sheegay buu fadhiga ka kacay walxaal huwa isagu yanfudu uu firdhinayo hurgufayo thawbahu maradiisa maradii buu firdhiyey markaasuu meeshii ka kacay wayaquulu uu leeyahay zindiiq zindiiq zindiiq diinlaawe diinlaawe diinlaawe meeshiina waaba ka kacay isagoo marada firdhinay ayib zindiiqa waxaa la yidhahdaa waa ninka loo yaqaano mulxidka waa kelima farisiya azindiiq waa kelima farisiya laakiin waxay maqaamkeeda joogtaa bimacnaa mulxidka oo kale mulxidka waa ruuxaan diin lahayn saas man marka waa diinlaawe waa diinlaawe waa diinlaawe sababtu waxa weeyaan xadiidkii nebiga dadkii xambaarsanaa oo dhaxalkii nebi maxamed xambaarsanaa ninka yidhi waa dad xun soo nin xun maaha waa ninaan diin lahayn waa ninaan diin lahayn diinlaawe maanaa xataa dakala yaquulu isagoo le buu istaagay imaam axmed faqaama axmed ibnu xambaal baa istaagay walxaal yanfudu oo firdhinayo hurgufayo thawah maradiisa wayaquulu uu leeyahay zinduuqun weye huwa isagu zinduuqun weye waa diinlaawe zinduuqun diinlaawowey zindiiqun diinlaawowey xataa dakhala ilaa uu galay albayta ilaa uu guriga galay oo fadhigiiba ka kacay macnaha hada billahi tawfiiq wsal allahuma w slm ala nabiyina mxamedi wala alihi w saxbi wslm